ah bilmarati haweenayda fii baabi axkaami aljanaa kataballaahu ilaahay waa ku waajibiyey almowta mowdka calaa kulli nafsi naf dhammaanteed naf kasta mowda alla ku waajibiyo hal naf oo badbaadaydoo mowdka seegaydaa ma jirto waqtasa wuxuu la gaar noqday huwa alle subxaanahu nuqsaan iyo ceeb oo dhan asagan ka fogaynaahe wa tacaalaa asaga ayaa sarreeye wuxuu la gaar noqday bilbaqaa'i baaqi ahaansho qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wayabqaa waxaa baaqi noqona wejhu rabbika rabbigaa wejigiisa wejigaasoo duljalaali weynanka u saaxiibkaa iyo wal ikraami karamaynta dhammaan waxaa dhulka korkiisa ku sugan waa dhammaanayaan waana dhimanayaan waxaa baaqi ahaanaya wejiga rabbi daatadiisa ayaa baaqi ahaanaysa sifaadiisa asmaadiisa ilaahay iyo sifaadiisa asmaadiisu waa baaqi ahaanayaan wa yabqa waxaa baaqi ahaanaya weju rabbika rabbiga wejigiisa wejigaasoo duljalaali weynanka u saaxiibka iyo walikraami karamaynta wakhtasa waxay gaar la noqdeen janaa-isu bani aadama banu aadamka janaa-istoodu biaxkaamin axkaam axkaamtoo yajibu uu ku waajibayo cala alaxyaai dadka nool nool tanfiiduhaa axkaamtaas la fulinteeda banu aadamka ilaahay baa karaameeyey dhammaan inta kale markay dhintaan banu aadamka meydkiisu waa ka duwan yahay axkaam aan wax kale oo meyda oo shaqo kule la arag ayay iska leeyihiin amwaadda banu aadanku axkaamtaas waxay waajib ku tahay dadka nool nool inay fuliyaan waqtasaa waxay gaar la noqdeen janaa-isu bani aadama banu aadamka janaasooyinkoodu biaxkaamin axkaam axkaamtaasoo yejibu ay waajib ku tahay calal axyaai dadka noolnool tanfiiduhaa axkaamtaas la fulinteeda wa naxnu annagu nadkuru waa sheegaynaa fii haada alfasli fasalkan maa shay yakhtasu gaar ku ah binisaa'i dumarka minhaa axkaamtaas xaalu ka mid yahay axkaamta banu aadamka janaa-istiisa ay la gaar yihiin oo amwaadda kale iyo waxyaalaha kaloo dhintaa aysan shaqo kulahayn lahayn axkaamtaas qaybta dumarka ku gaar ka gaarkaahan halkaan ku sheegahu yidhi sheekhu wanaxnu nadkuru wanaxnu annagu nadkuru waxaan ku sheegaynaa fii haada alfasli fasalkan maa shayga yakhtasu gaar ku ah binnisaai dumarka minhaa axkaamtaas xaalu ka mid yahay yejibu waxa waajib ah an yatawallaa inay maamulaan oo ay tawalliyaan taqsiila almar'ati haweenayda la mayrideeda haweenayda almeytati meydka ah annisaa'u dumarka haween hadday dhimato waxaa waajib ah in ay mayraan dumar ee aan rag mayrin marka laga soo reebo zawjkeeda hadday haweenu dhimato waxaa waajib ah mayristeeda iyo karfanideeda in dumar ay la kali noqdaan cid rag ah oo ka qayb qaadan karta ama qaban kartaa ma jirto ilaa ninkeeda un maahane yejibu waxaa waajib ah an yatawallaa inay tawaliyaanoo maamulaan tansiila almar'ati haweenayda la mayrideeda haweenta almaytati meydka ah annisaa'u dumarka walaa yajuusu uma bannaana lilrijaali ragga an yaqsiluu inay maydhaan haa haweenayda meydkaa ila zawju ninkeedii un ma ahane hadday haween dhimato rag inay maydhaan uma bannaana marka laga reebo zawjkeeda zawjkeeda unbaa mayri kara walaa yajuusu uma bannaana lilrijaali ragga an yaqsiluuhaa inay haweenta meydka maydhaan ila zawju ninkeeda un ma ahane fa ina lahu ninka waxaa u sugnaaday an yaqsila inuu mayro zawjatahu xaaskiisa oo wayatawallaa waxaa tidhaa fa ina lahu ninka waxaa u sugnaaday an yaqsila inuu mayro zawjatahu xaaskiisa ninku waa mayri karaa sida haweentuba zawjkeeda ay u mayri karto wayatawallaa waxaa tawallinayoo qabanaya taqsiila rajuli ninka la mayridiisa ninka almeyiti meydka alrijaalu ragga ayaa tawallina haddii nin dhintana waxaa waajiba rag inay maydhaan karfanaan dumarna uma bannaana inay maydhaan ama karfanaan marka laga reebo zawjadiisa sawjadiisii waxaa u bannaan inay mayrto oo karfanto wayatawallaa waxaa tawallinaya oo qabanaya taqsiila almey taqsiila rajuli ninka la mayridiisa ninka almeyiti meydka ah alrijaalu rag ayaa tawallinaa walaa yajuusu umana bannaana linisaa'i dumarka taqsiiluhu ninka la mayridiisa uma bannaana ila zawjata marka laga soo reebo zawjadiisa xaaskiisu way mayri kartaa waa u bannaanta fa inna lahaa zawjada waxaa u sugnaaday an tagsila inay mayrto zawjaha ninkeeda fa inna lahaa zawjada waxaa u sugnaaday an taksila inay mayrto zawjaha ninkeeda daliilkiiu noo sheegaa marka maxaa yeelay lianna caliyan cali bna abi aalib radia allaahu canhu qasala asagaa mayray sawjatow xaaskiisii faadima binta rasuulillaah faadimadii oo aheed ina rasuul asagaa mayray cali bna abi aalib xaaskiisii oo ah faadima binti rasuulillahi isagaa mayray lianna caliyan cali radia allaahu canhu rasala asagaa mayray sawjatow xaaskiisii faadima binta rasuulillaah faadimadii oo rasuulka ilaahay gabadhuu dhalay aheed cali asagaa mayray rasuulkeenna suuban sala allahu calayhi wasalam ammaan iyo nabadgelyo dushiisa allah yeelo wa radia allaahu ilaahayna raadi ha ka ahaado canhaa faadimo xaggeeda wa asmaa binta cumays gabadha magaceeda laydhaha asmaa binta cumays waa sawjadii abubakar sidiiq gabadha magaceeda laydhaha asmaa binta binta cumays radia allaahu canhaa hasalad ayadaa mayrtay sawjaha ninkeedii abubakar sidiiq abubakarkii oo rumaynta badnaa ayadaa mayrtay waana khulafaau raashidiin dadka laga sheekayna waa kuwuu nabigu yidhi calaykum bisunnatii wa sunati اkhulafaaءi اraashidiin marka gabadhu ninkeeda waa mayri kartaa ninkuna zawjadiisa waa mayri karaa laakiin ragga kale dumar ma mayri karaan dumarka kalena ragga kale ma mayri karaan yustaxabu xukunka labaad marka mayrista meydka adee kitaabkii ku qaadanay waana muhiim in qof kastoo muslima uu barto sida meydka loo mayro maydka maylidiisu wax culays badan maaha marar badan waxaad arkaydaa qofaa dhimana waryaa mayd mayli yaqaanu alaleeya waa qalab mayd mayrisiisu ma adka waana cibaado weyn oo ajar weyn laga helaa waa in gabdhaha muslimaadkaah oo dhan bartaan waa in ragga muslimiintaahu bartaan ilaa maydka waa wax maalin walba dhacaya maraadan ogeynu kugu imaanaa meel cidlahanoo kugu qabsanaya marka mayd mayristiisu ma cusla maydka waxaa la saaraa meel sariir oo biyuhu ka gudbayaan sida ugu fiican hadaad heli karto meel oo sariir sida raytaah oo kale lamana kor saaro maydka sida qofka nool loo ilaaliya jirkiisa aan maydka jirkiisa loo ilaaliya iyo waxa weeyaan dhibka o dhanba looga ilaaliya marka waxaa la kor saaraa salli biyuhu ka gudbayaan aa laga xijinaa sariirta ee sariirta maydka la kor saarima markaad saarto meeshana waxaa la rabaa meel daboolan haddii la heli karo in laga dhigo haddii kale meel uusan aysan soo gelaynin weeye dadka mayraya qof aan ahayn hal qof oo kale ma imaan karo dadka mayraya ma ahan dadka mayraya waa qofka mayra iyo qofka u qabanaya haddii qofkuu fudud yahay hal qof ugu shubi kara qofna meydku ula qabana saddexda qof waaba ku filan haddii meydku uusan aad u cuslayn hadduu cuslus afar qofaa ku filan maan toban qof meeshan ay soo gasho hal qof qofoon loo baahnayna lama soo geli karo markii marka maydkii inaad mayrto aada doonayso koow waxaa ugu horeeya dharka dhan aa laga bixiyaa maydkii oo dharkiisu ku duduuban yahay wax mayrisuu kuu suurtogeli me asna nadaafad heli maa adna waa dhibtoone sidii ay saxaabadu yeeli jireen ayaad yeelaysaa dharka dhan a laga dhigaa hal mara waxaa la saara inta cawrada labada jirib iyo xudunta a mara yar la saara intaas waa la daboola lama banay karo khalaas dadka mayrayana hadduu nin yahayna waa rag hadduu dumar yahayna waa dumar waa soo arag ilaa labada isqabeen maahan cid kale meesha ma joogto markaasaa la soo fariisiyaa saasaa inta dhabarka laga soo qabto iyo madaxa aa sidii qof fadhiisanaya laga soo dhiga markaad fariisido aa caloosha si tartiiba loo daniigaa maxaa la rabaa kaadi iyo saxro wixii diyaarsanaa hadda inay baxaan si markii la mayro aan waxba u imaan markaad xoogaa daliigto daliigto daliigto kadib aa gadacad loo seexiyaa dhabar dhabar kadibaa waxaa la samay labada gacmood gacanta weliba aad ku mayraydo waa inaad mara ku xidhataa ama galoofya gashataa markaasaa loo astajeeyaa sidii caadigaad u astajoo jirtay oo kaadidii iyo saxaradii laga mayraa markaad ka mayrto maradii gacanta kuugu xirneed ood ugu astajayday waa layska tuuraa mid kalaa lagu xirtaa haddaad mid kale weydana ayadaa si fiican loo mayraa oo oomo iyo saabuun iyo wax fiicana lagu mayraa markaas kadibaa loo weeseeyaa maydka sidaad adigu u weesaysa jirtay hal meela ka qaldimayde nuucaad u weesaysan jirtay hal shay ay ku kala duwan yihiin adiga markaad sandaarsayda biyaha sanka waa jiida maydku wax jiidi ma afkana biyahaad ku shubtaa maydka afkiisa lama kala qaado waa qallalaan haddaad kala qaado isku dhegimaa mar dambe ee gacanto qoyana sankana saas farya suu lagu yihaa ilkahana faraho qoyana la mariya ee afkiisa lama kala qaado biyana laguma shubo intaasay uga duwantay weysadu inta kale caadi markaad u weyso qaado a madaxa biyaha looga shubaa madaxa la qooyaa tinta salkeeda la qooya markaad hubsato inay qoyday a dhankan midigtaa lagu shuba bafaa la yidhaha dhanka bidixda xoogaa iigu iigu jalleec markaasaad madaxa midigtaa gacantii midigta caloosha qaybta midigta dhabarka qaybta midigta lugta midigta ilaa dhammaanteeda la mayra dhanka kala inta la maraa midigta wax yar saas haddana loo soo jalleeciyaa markaasaa dhankii kaleo bidixda gacanti bidixda dhabarka bidixda calool bidix sarara bidix lug bidix aa la mayraa khalaas waa mayr intii waajibka intaasayba eh intii labada waajibka intaasay eh sunnadii aad rabtaa inaad ku darto khalaas markaas shaambo geedkii gobta haddaad heli karto mari saabuun mari shaambo kushub madaxa khalaas wasaqda ka fuji markaas haddana marka labaad biyihii sidii oo kale uga raacsii maan iskaga shub Ah, maaha baaquli la dhaqay ama saxan iskaga shushub maaha sidiiyaad haddana mare markaad kaas ka mayrto oo shaabadii iyo saabuntii ka dhamayday laba lagama dhigi karo mayrista tira isdheera laga raba meesha biyaha saddexaad weelkay ku jiraan baaldi yar weelay ku jiraan wax carfa ayaa lagu daraa haddaad kaafuur heli karto iyo miski iyo aa lagu daraa biyahaas carfa ayaa haddana sidii madaxaad uga bilaabeen dhanka midig haddana dhanka bidix saddex marad mayto nabad nabad wey haddii wasaqdu intaas ku kufuqi diido oo aas tirahda mayris intaas ka dheeraada u baahan yahay labaad mayree kale shanaad ka dhige daas tira tiro dheeraada u baahan yahay toddobaad ka dhige mar walba tiro isdheeraad kusoo afjare mayristu ma dhibana marka kitaab waa ka akrina yustaxabu waxaa la sunneeyaa takfiinu lmar'ati haweenayda in la karfano fii khamsati ahwaabin maryo shan ah biidin oo cadcad shan maroo cadcad in lagu karfanaa sunnaa meesha ragga ay tahay saddex in lagu karfano dumarka waxaa sunnaa shan maro oo cadcad in lagu karfano shantuna sidaanay kala yihiino ogow soo socota yustaxabu waxaa la sunneeyaa takfiinu lmarati haweenayda in la karfano fii khamsati ahwaabin maryo shana in lagu karfano maryaho biidin cadcad izaarin gogorod kow gogorada loo xidha izaarkaasoo tu'azaru guntiga loogu xidhayo bihi izaarka sida gogorod gabar u xidhan jirta caad loogu gelinayo waa gogorodkaas waa meesha macawistu raggu ka xirtaan ama hoos guntiga labo iyo wa khimaarin maskan ama masar madaxa marada lagu daboolo wey madaxa loogu daboolaa kaasna waa khimaarin maskan ama masar tii madaxa lagu daboolayo wey khimaarkaasoo calaa ra'siha madaxeeda korkiisa ahaaday iyo wa kamiisin toob amase saako saako aa loo gelina marka midkii saddexaad wey saako ama toob dheer ayaa loo gelina qamiiskaasoo tulbasuhu loo gelina iyo walafaafatayni laba maroo dhaadheer labadaas maroo tulafu lagu duuduuba gabadha bihimaa labada maro saddexaan soo sheegnay gogorod masar saako ama toob maxaa haray laba maroo dhaadheer oo maryaha meydka loo tolo ah laba maroo dhaadheer laba go-oo dhaadheer ayaa labada marana waa fududihiisada loo geliya waxaa la sameeyaa labada mar ayaga horta laskor saara maraa saas loo goglaa tii kalaa la saara iyagoo isla siman labadoodu aa dhinac laga duubaa dhinaca laga duuba waa la duubaa waa la duuba dhanka midigtan saas maydka loo jalliciyo bidix xaggeeda a hoos laga geliya maydkiina waxaa la rabaa waa aad qallajido maro kalea lagu qalajisaan karfadtu kaaga qoyin meeshii qoyneedood ku mayrtay ma saarnay meel qalalanaad saarata haddii kale karfantaa kaa qoyin karfantii oo dhinac ka laaban dhabarka hoostiisa la marsiinaa saas dhinaca midigta laga soo geliyo khalaas dhabarka markaad gaarsiido aad ku soo seexinaya dhabar dhabar karfantii dhankii midigaad usoo jalleecinaya markaasaad hoostiisa ka soo bixinaya maradii duubneed bis daarafka labada maro midda korayda midda koraydo meydka soo xigta taas aa darafkeeda bidixda calooshiisa lagu soo laabaa markaasaa dhanka midig intae lagu soo laabaa maradii labaada marka darafkeeda bidixdaa lagu soo laaba calooshiisa tii kalaa lagu laaba darafkii kale khalaas markaasaa madaxana mara cala looga xidhaa guntin leh ilaa qabriga marka la gelina in la furaa la rabaa waa in la furaa la raba marka xari guntin leh a halkaas madaxa looga xidhaa dhexdana waa looga xidhaa lugaha foodooda shishana waa looga xidhaa nabad buu marka shantaas maro ayaa lagu karfanaa gabadha isaarin gogorad izaarkaasoo tu-asaru guntiga loogu xiraa bihi izaarka wa khimaarin maskan khimaarkaasoo caraaraasiya madaxeeda ahaado madaxa marada lagu xirto lagu daboolo wey wa qamiisin iyo toob ama saako qamiiskaasoo tulbasu loo gelina iyo wa lafaafatayni laba maroo dhaadheer labada maroo tulafu lagu duuduuba bihima labada maro fowqa daalika saddexdii maro hore ka kor ah, koraa looga duuduuba xaa u daliila waxaa u daliila xadiidkan limaa xadiidkiyaa u daliila rawad ay wariday layla layla bintu qaanif aa layla bintu qaanif aaq athaqafiyatu ee qabiilada reer haqiifa loo nisbeeyey qaalad waxay tidhi layla bintu qaanif kuntu waxaan ahaa fii man dadkii dhexdooda hasala mayray umma kulhuum binta rasuulillaah gabadhii la dhihi jiray umma kulhuum ee rasuulku dhalay sala allahu calayhi wasalam dumarkii mayrayaan ku jiray dumarkii mayray anaa ku jiray kuntu waxaan ku sugnaa fii man dadkii qasala mayray uma kulhuum binta rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam cinda wafaatiha markay dhimatay agteeda wa kaana awalu maa shaygii ugu horreeyey wuxuu ahaa oo acdaanaa rasuululaahi rasuulka alla noo dhiibay sala allahu calayhi wasalam alxiqa googorad shaygii koobaadu noo dhiibay googoradu ah markaasuu yidhi kow kan u geliya waa u gelina alxiqa waa luqatun fi lxaqwi waa gogoradii ama hoosguntigii uma dirca kadibna saakadii ama toobkiiu noo dhiibay uma alkhimaara hagoogtiiu noo dhiibay waa maskantii ama masarkii maradii madaxa lagu daboolayo way khimaara uma almilxafata maradii weyneedoo lagu duuduubayuu noo dhiibay uma udrijad waxaa la sii dhexgeliyey gabadhii bacda daalika afartaas ka gadaal fi sawbi aakhari maradii kaloo dheere ka shan maraa lagu karfan shan maraa lagu karfan xadiiskana abu daawuuda wariyey iyo axmed walxiqa huwa alisaaru xiquhu waa hoosguntiga ama macawista ama gorgorodda oo midda dumarku qaatan hadda waa gorgorod qaala imaamu shawkaniyu imaamu shawkani wuxuu yidhi raximahullah allaha u naxariistee walxadiidu xadiidku yadullu wuxuu tusaa calaa ana almashruuca shayga sharciga fii kafanilmar'ati haweenayda karfanteeda an yakuuna wa inuu noqdo isaaran gorgorod iyo wadircan toob amase saako wa khimaaran gambo ama masar wa milxafatan iyo maro lagu duuduubo waa durjan iyo mid kaloo lasii dhexgeliyo durjigu waa marada lagu duuduubo milxafadoo kale weeye intaa waa dhammaaday warkii showkaani maa yusnacu waxa lagu samaynayo bishacri ra'si lmar'ati haweenayda madaxeeda timiha ku yaalla haweenta almeytati meydkaa gabadha dhimata tinta madaxeeda maxaa lagu samayn maa yusnacu waxaa lagu samaynaa bishacri ra'si lmar'ati haweenayda madaxeeda tinta ku taalla haweenta almaytati meydka gabadha markii la mayro tinta waa loo shallayna tartiib xanuunkana waa laga ilaa ilaalina lagu xanuujima laguna dhibima sida qofka nool loo ilaaliyo kale loo ilaalina nabigu sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi qofka meydka laftiisoo la jebiyo waxay la dembi eg tahay qof nool laftiisoo la jebiyo waa isku mid tartiiba loo kala bixina waa loo shanlaynaa tinta markaasaa la daba saddex qayboodaa laga dhigaa geeskaas midigta inta fooda laga bilaabaa dabid gadaala loo ridaa ilaa gadaal loo rido bidixdana sidoo kale waa la isku dabaa waa la dabaa waa la tidca waa la tidca gadaala la geyna dhexdana waa la tidca gadaala la geyna saddex dabid oo gadaal u dhammaanayda wey saasaa laga dhiga wuxuu yidhi shiiku yujcalu tintii waxaa laga dhigaa alaaa dafaa'ira saddex dabin saddex tidacaa laga dhigaa saddex tidac aa laga dhigaa wa tulqaa waxaana loo ridaa khalfaa gadaalkeeda gadaalaa loo ridaa tintaas waxaa u daliila lixadiii ummi cadiya xadiidkii ummi cadiya fii sifati kasli binti nebiyi gabadhii nabigu dhalay sala allahu calayhi wasalam la mayristeeda sifadeedii qaabkii loo mayraayey markay ka sheekaynaysay qaabkii iyo sidii loo mayray waxay tidhi fadafarnaa gabadhii nabigu dhalay ka sheekaynayda sala allahu calayh wasalam waxay tidhi fadafarnaa waan dabnay ama waa tidacnay shacrahaa tinteedii alaaata quruunin saddex gees ama saddex dabin alaaata quruunin saddex geesaan u tidacnay wa alqaynaahaa wa alqaynaahu tintiina waxaan u ridnay khalfaa gadaalkeeda oo tidicii gadaalan u ridnay wa alqaynaahu waxaan u ridnay tintii khalfaa gadaalkeeda xukmu itibaaci nisaa dumarku inay janaasooyinka raacaan xukunkeeda xukmu tibaaci nisaa dumarku inay raacaan xukunkeeda liljanaa-isi janaasooyinka can ummi cadiya radia allaahu canhaa qaalad ummu cadiya waxay tidhi nuhiina waanala ka reebay can itibaaci aljanaa-isi janaasooyinka la raacidooda waanala ka reebay ay tidhi saxaabigu markuu yidhaha waa ka reebay arrintaas macnaheedu waxay la mid tahay nabigaa naga reebay xagga xugun ahaan nabigaa naga reebay sababtoo a ah saxaabadu amarka iyo nahyiga waxay ka qaadan jireen nabiga sala allahu calayh wasalam waa ka reebay marka gabdhaha muslimaadka ah waa inaysan naftooda la tashan haddii eelkoodu ay dhinto ama aabbahood ama hooyadood ama caruurtay dhaleen ama zawjkoodii waa inaysan raacin nabigaa reebay nabiga daacadiisaana khayr adduun iyo mid aakiraba ku jira nuhina waana la ka reebay can itibaaci ljanaa-isi waxay daba dhigtay umucadiya walam yuczam calaynaa mana nala ku adkayn marka hadalkaas ah nala kuma adkayn culummada gabalka midu waxay yidhaahdeen ummu cadiya waxay ka fahamtay nahyigu inuusan ahayn nahyu taxriim xaaraan inuusan ahayn ee uu yahay nahyu tanziih nahyu taxriim maxaa la yidhaah waa shay haddii aada samaydo aada ku dambaabaydo nahyu tanziihna maxaa la yidhaah waa shay haddaad ka har markii la yidhaha haddaad ka hartana ajaraad hele haddaad samaydana ajar la-aanaad maqayahe ku dambaabi maydo culmada gobol saasay ka fahmeen xadiiskaas ahlulcilmiga gobol kalena waa arki doonaa sida shiiku maraye waxay yidhaahdeen maya nahyiga aad nabigu uma adkayn weeye adkayn la-aantuna keenin me inuusan xaaraan ahayn maxaa yeelay alaslu fi nahyi ataxriim asal waxaa shay haddii nabigu reebo inuu xaaraam yahay sida ilaahay baan nagu adoonsaday wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahu war waxa nabigu idinka reeba ka haro ilaahay leey marka culummadii marka waa isku khilaafeen waxay isla ogol yihiin waxaa ka jirta gabadhu janaasada inay raacdaa sunno maaha hadday ka hartana ajara hele intaas culammada waa isla ogol yihin fiiri gabadhu inay raacdo janaasada sunno maahan ajar ka soo heli hadday nabiga adeecday gurigeeda joogtana ajaray hele saas way isla ogol yihin culummadii laakiin maxay isku khilaafsan yihiin nahyigu halkee gaarsiisan yihi ma xaaraan amase waa karaahiye qaar waxay leeyihin waa xaaraam hadday maydka raacdana waa ku dambaabay qaarna waxay leeyihin hadday maydka raacdo oo ay iska ilaalido wax qalad ah. sida inay argagaxdo ay qayrido inay boydo inay rag islaameed dhex gasho hadday iska ilaalido ajar la-aanay noqoydaa raacidaas waa un lugooyo ay luga oday sunnadiina waa ay khilaaftay meesha waa ku qabayda ajarkii ka qadee laakin dembi soo raaci ma saasay culamada gobol leeyihi dembi soo raaci maayo ajar la-aan unbay noqonay qaarna waxay leeyihin dembiyaa soo raaca meesha laysku haysta u fiirso laakiin maxaa laysku waafaqsan yahay culimadii oo dhan hadday gurigeeda iska joogto tira nabigu ma diidin anuu raaci ma hadday tiraa ajiray heli waa gabar nabiga adeecday ajrayna heli saasay culammadu isla ogoli shiiku marka asagu wuxuu maray dariiqa ah waa xaaraan inay raacdo hadday raacdana waa ku dambowda waa xaaraan qowlka ahu maray muttafaqun caleyhi xadiiska bukhaariiyo muslim ay isku waafaqeen annasu naska naska waa xadiiska xadiiska iyo aayadda nas la yidhaahda annasu naskan daahiruhu sida ka muuqataa ataxriimu waa xaaraamtinimayn uu yidhi ah, gabadhu inay meyd raacdo waa la xaaraamtinimeeyey wa qowluhaa umu cadiyo hadalkeeda ay tidhi walam yuczam calaynaa nala kuma adkayn qaala wuxuu ka yidhi canhu qowlkaas shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah oo ka mid a ah culummada mareen waa xaaraan inay raacdo culummadaasuu ka waa badan yihiin qad yakuunu inuu ahaadaa dhici kartuu yidhi muraaduhaa umucadiyo ujeeddadeedu lam yu-akadi nahyu nahyiga lama adkayn inay saas ula jeedaa dhici karto ulama jeedo xaaraan maaha ee waxay ula jeedaa lama adkayn ee adkayn la-aanana nahyigu xaaraan keena qad yakuunu inuu yahayaa la arkaa muraaduhaa ujeeddadeeda umucadiya oo ay tiri lam yu-akad lama adkayn lam yu-akadi nahyu nahyiga lama adkay ah, hadalka ay tihi lam yucsam calaynaa lam yu-akadi nahyu inay ula jeedaa la arkaa wa haadaa cadamu ta'kiid adkayn la'aanta ah, adkayn la'aanta wa haadaa adkayn la'aantuna laa yanfi diidi maa ataxriima xaaraamtinimaynta oo nabigu shaygu hal mar hadduu nabigu reebo shaygaas waa xaaraam yuusanba adkayne yuusanba adkayn wahaadaa adkayn la-aantaasu cadamu ta'kiid laa yanfi diidi ma ataxriima xaaraamaynta wuxuu yidhi shaekhulislaam waqad takuunu umu cadiya inay taa la arkaa hiya ayadu dannad mid u malayday annahu nahyigu laysa binahyi taxriim xaaraamayn nahyigeed inuusan ahayn inay u fahantayna waa la arkaa saasna waa la arkaa waqad takuunu ummu cadiya inay tahaa la arkaa hiya ayadu dannad mid u malayday annahu nahyigaanu laysa binahyi taxriim inuusan nahyu taxriim ahayn si kastaba ha ahaato wuxuu yidhi waalxujatu xujadu fii qowli nabiyi nabiga qowlkiisa weye sala allahu calay wasalam laa fii danni kayrihi qof isaga kayrkiisa melihiisa maahan xujadu qof kale wuxuu maleeyey xujadu maahane waxa la xujaysa waa qowlka nabiga nabiguna waa reeba ah, halkaasuu ka bixiyey taxriimu ziyaarati اlqubuur qubuuraha siyaarashadooda xaaraamaynta la xaaraamtinimeeyey cala nisaa'i dumarka laga xaaraamtinimeeyey qubuuraha in la siyaarto ragga sunnay u tahy waa cibaado cibaado wey in lasoo siyaarto lagu soo cibro qaato loo soo duceeyo hadal munkara aan lagu hadlin waa cibaado fawaa'id laga helana nabigaa sheegay sala allahu calay wasalam oo fawaa'idda laga helo waxaa ka mid a qalbiga ku qoya indhaha ilimeeya caaqiradaa lagu xasuustaa qofka waxaa fiican inuu badiyo siyaaraha qubuuraha ziyaarta qubuuraha inuu badiyo usbuuciiba mar labadii isbuuc mar ama ka badan uurtada qubuuraha kuu dhowaana lasoo siyaarta fawaa'idda ku jirtaana waa badantao waxaa ka mid ah inaad ayaga u ducaydo intaas kaliyana maahan fawaa'iddu waxaa ka mid a qalbigaagu inuu kuugu soo khushuuco waxaa ka mid a aakiradii inaad ku soo xasuusato marka saasaa fiican arrintaas marka dumarku ma ku jiraan mise kuma jiraan culummadu waa isku khilaafay culmmada xanaabiladu imaam axmed bin xambal iyo culummada madhabkaas kuma jiraana yidhahdeen dumar waana ka xaaraan ayag sababtoo ah waa qalbi jilicsan yihiin markay qubuuraha tagaan inta argagaxaan inay booyaana laga baqa ama hadalla munkara ay ku hadlaan saasaa le culummadu marka waa isku khilaafeen bal shiika sida uu maray aan akrino horta shiiku asagu wuxuu maray madhabkii xanaabilada wuxuu maray waa ka xaaraan dumarka quburo inay siyaartaan taxriimu ziyaarati اlqubuur qubuuraha la siyaarashadooda iyo la booqashadooda xaaraamaynta la xaaraamtinimeeyey cala nisaa dumarka laga xaaraamtinimeeyey can abi hurayra waxaa laga wariyey radia allaahu canhu ana rasuul allahi rasuulka ilaahi salى اllahu calayh wasalam macnaha annahu qaala inuu yidhi abu hurayra ana rasuul allahi rasuulka ilaahi salى اllahu calayh wasalam lacana wuu lacnaday zawaaraati alqubuur dumarka qubuuraha siyaarada badan dumarka siyaarada badan siyaaro wareega ah siyaaro heblaan ka in siyaaro heblaan u socda ah, siyaaro joog allaha naga dhigo dumarkaas nabigu waa lacnaday nacalad allah ku riduuri naxariistana allah ka fogey waa ka waxayna yidhahdeen culummadu dembigu inuu dembi weyn oo kabaa'ira yahay calaamadaha lagu garto waxaa ka mid ah in nabigu lacnado waa calaamadaha lagu garto dembiga inuu dembi weyn yahay laakiin xadiiska xoogaa fiira waxaa u baahan lafdiga fiiriya zawaar macnaheedu waxay tahay dumar siyaaro badan marka culummada banaynayda waxay leeyihiin haddaysan badsanayn marmar marmar ay soo siyaarato xadiidkan diidi ma xadiidkan wuxuu lacnadaa kuwa wareega badan sababtoo ah hadday siyaarta badido xuquuqdii caruurteedaa dayacmin xuquuqdii ninkeedaa dayacmin xuquuqdii reerkeedaa dayacmin waana qalbi jilicsan yihiinoo inay inta qayliyaan qabrigii markay tagaan booyaan waa laga baqa marka laakiin marmar inay qabriga soo siyaarato oo una soo ducaydo ayaduna waa u baahan tahay aakhira xasuusina ay aakhira ku xasuusato war xadiisku ma diidana ay leeyihin culammada ogolo qaala shaykhu islaam ibnu taymiya wuxu uhi raximahullah wa macluumun waxaa la og yahay ana almar'ata haweenayda idaa futixa lahaa marka loo furo haadalbaabu albaabkan dii albaabkan loo furo la yidhaha qabuuraha waa siyaaro karta akhrajahaa wuxuu baabkan u bixinaa ila ljazaci argagax wanadbi mayd ammaanid waniyaaxati baroordiiq halkaasay u bixi wa macluumun waxaa la og yahay ana almar'ata haweenayda idaa futixa lahaa marka loo furo haadalbaabu baabkan akhrajahaa baabkan wuxuu u saaraa oo u bixinaa ilaljazaci argagax wa nadbi mayd ammaanid waniyaaxati baroordiiq limaa liajli maa shay dartiisuuna arrinkaas ugu bixinaa fiihaa dumarka ku sugan oo min adacfi fii hada almar'ata baa loo celinaa fiihaa dumarka qofka dumarkaa ku sugan oo min adacfi daciiftinimo ah wa kasrat iljazaci argagax badnaan ah dumarku waa argagax argagax badan yihiin wa qilati sabri sabar yaraan dumarku ma sabar badna waqilati sabri sabar yaraan ah mideeda kale wuxuu yidhi wa ayda noqoshee fa ina daalika argagaxaas iyo qayladaasu sababun sabab wuxuu u noqonaa lita'adi lmeyd meydka dhibshoosh dhibsooshadiisa inuu dhibtoodo meydka bibukaaia booyinteeda ku dhibtoodo sida nabigaa sheegay sala allahu alay slam qofka nool booyinta uu booyo maydkaa ku dhigtoona maxaayle qabriga markaad kor taagan tahay oo la aaso nabigu wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam wax kale iska daaye markaad dhaqaaqaydaan oo tegaydaan sanqaadkiina maydku waa maqla markaad booyintii waxna kama qaba karo waana argagaxa bal hadduusan adduunka markuu joogay ka reebin oo uuna ogaa inay booyayaan oo dumarka caadadoodu booyin tahay uusanna ka reebin isaga waa loo cadaaba ah. waa loo cadaaba marka waxay keenaydaa maydka inay dhibto haday meeshii ka booydo maydkiiyayba dhibeeba fa ina daalika argagaxaas sababu wuxuu sabab u noqonaa lita'adi lmayd maydka dhib dhibtooshadiisa inuu dhibtoodo bibukaayaha booyinteedana ku dhibtoodo wuxuu kaloo sabab u noqonaa waliftitaani rijaali ragguna inay ku fidnoobayaan bisawtihaa dhawaaqeeda iyo wa suuratihaa muuqaalkeeda raggii laftirkooda haddaysan gabadhii xijaabnayn horta muuqaalkeeda lagu fidnooba hadday xijaabantahay booydana waxaa dhici karta rag iska sabarsanaa booyinteeda markay maqlaan iyaguna inay booyaan oo waxaa la ogsoon yahay qofka asagoo awal iscelcelinayey dhibaatana way ku dhacday qofkii musiiba ku dhacday wuu is-celinayey haddii dad booyaan waxaa dhacda sida inuu booyo ah. marka raggiina way fidnaynay oo fitnay ku noqonay waliftitaani rijaali ragguna inay ku fidnoobayaan bisawtihaa dhawaaqeeda iyo wa suuratihaa muuqaalkeeda kamaa jaa sida ku yimid fi xadiidin aakhara xadiisaa waxaa ku yimid fa ina kunna idinka dumarkaa tuftina alxaya qofka nool waad fidnaynaydaan wa tu'dina almeyd meydkana waad dhibaydaan daad boydaan meydkiina waad dhibaydaan ka noolna waa fidnaynaydaan waidaa kaanad hadday tahay siyaaratu nisaa'i dumarka siyaaradooda lilqubuuri qubuuraha ay siyaartaan madinatan loo filaan mid loo malaynaa lilumuuri lmuxarama arrimihii la xaaraamtinimeeyey wa sababan sabab inay u noqoto loo malaynaa lilumuuri اlmuxarama arrimihii la xaaraamtinimeeyey fii xaqina ayaga xaqooda inay xaaraan sabab ugu noqdaan wa xaqi rijaali raggii xaqoodana ay xaaraan sabab ugu noqdaan uu yidhi dumarkii siyaarada ay qumuuraha siyaartaan hadday tahay loo filaan ama arrin lagu malaynayo inuu sabab u noqdo arrimo xaaraana inuu gaarsiiyo ee eh, ma bannaano markaas soo socdaa jawaabka idaada wa idaa kaanad hadday tahay ziyaaratu nisaa dumarka siyaarashadooda lilqubuuri qubuuraha ay siyaartaan madinatan loo filaan ama mid lagu malaynayo wa sababan sabab inay u noqdaan lilumuuri arrimo almuxaramati la xaaraamtinimeeyey fii xaqina ayaga dumarka xaqooda wa xaqi rijaali ragga xaqooda waalxikmatu xikmadda loogu diiday quburaha inay siyaartaanna hunaa halkan hayru madbuudatin waa mid aan la dabdi karin hayru madbuudatin mid la dabdiyo qayrkeed wey oo arin dabdisan maahan oo la dhihi karo haddii qadarkaasoo qalada ay sameeyaanna waa xaaraan haddii aysan qadarkaas samaynna xaaraan ma ahan lama dhihi karo lama dabdi karo fainahu shamiye laa yumkinu suurtagal ma ahan an yuxadda in la xadeeyo almiqdaaru qadarka alladii qadarka laa yufdii aan gaarsiinayn ilaa daalika ogtahay xadiidku siyaarada badan dii wuxuu leeyahy marka shiiku siyaaradii lama xaday karo lama dhihi karo hadday maalan bishii mar siyaarato intaasu fidno keeni mi ama hadday usbuuciiba mar siyaarato intaasu fidno keeni ma lama dhihi karo xadka fidnada keenaa iyo xadkaan keenay lama kala saari karo meel lagu joojin karo la dhihi karo intaasoo siyaara waa la huba hadday siyaarato qaad ka imaanmaa markay mid ku darto markaasay siyaar badan noqonayho ku dambaabe lama dhihi karo lama xadayn karo fainahu shaniya laa yumkinu suurtagal ma ahan an yuxadda in la xadeeyo almiqdaaru qadarka alladii qadarka laa yufdi aan gaarsiinayn ilaa daalika fitnadaas wala tamyiisu in la kala soocana suurtagal ma ahan bayna nawcin nuuc siyaarada ka mid a iyo wa nawcin nuuc kale wa min usuuli shariica shareecada usuusheeda waxaa ka mid a adiladeeda amase laalka tacliilaadka axkaamta marka laga hadlaa wa min usuuli hariica shareecada islaamka usuulsheeda waxaa ka mid ah ana alxikmata xikmada idaa khafiyat markay qarsoonaato ow amase hayra muntashiratin mid aan faafsanayn ay noqoto culliqa alxukmu xukunka waxaa lagu xiraa bimadinatihaa meesha xikmadda loo malayna cilada haday noqoto mid qarsoon ama ay intishaarto la dabdi waayo la xadayn waayo xukunka waxaa lagu xidhaa meesha loo malayna waa qaacido usuuliya ah, alxikmatu idaa khafiyat aw intasharat culliqa alxukmu bimadimatiha waa qaacido usuuliya ah, qaacido usuuliya wey hadda fiiri safar xikmadda qofka musaafirkaa loo yidhi salaada ha gaabiyo ramadaan hadday tahayna ha afuro xikmaddu maxay tahay waa waa dafculmashaqa dhibaata laga dafcina ummadda laakiin lama xaday karo safarka midka mashaqada keenaya midka kale lama xaday karo lama dhigi karo haddii qofku uu safar nuucaasa safro mashaqaa ku jirtay ha afuro haddii uu nuucaas u safrana mashaqa kuma jirta yuu afurin lama dhigi karo sababtuna waxay tahay dadkeen isku dabeecad ahayn qofaa caawo inta maqribkii dhaqaaquu boqol kilomitr jara inta habeen isagoo cagtiisa maalaya wax dhibaato arki maa subaxdii aroortii meel iska seexaa waa qof iska caadiya subaxdii waa shaqaysaa mid kaloo miskiin meeshaan baraf cunaa hadduu toban kilomitr socdo waa isla barara isaga dhan markaasaa boomaatooyin loo raadina marka lama xaday karo ah, lama xaday karo wax la xaday kara ma marka ilaahay waa xakiim marka fiiri wixii la dhihi karo safar hebel waa safray saadu qaatay waa safray khalaas ama diyaarad ku safar ama baabuur ku safar ama lugtaada ku safar axkaamtii waa ku bannaanta salaadana waa gaabi kartaa ramadaankana waa afuri karta d haddii la yidhahdo qofka xoogaa dadki yaa xadayn kara la yidhahdo midka xoogaa waxa weeyaan iska jiljilcsan jilayci heerkee gaara lama kala yaqaan dadka ilaahay weyna marka xukunkana wuxuu ugu talagalay xukun caam ah ummadoo dhan ku dhaqan xukun caam ah aa ilahay ugu talagalay waa meeshaas marka markaasaa la yidhi idaa alxikmatu idaa khafiyat aw intasharat culliqa alxukmu bimadimatiha saas w markaas ihi waa min usuuli shariica ana alxikmata idaa a idaa kaanat markay noqoto khafiyatan mid qarsoon aw amase hayra muntashiratin hayra muntashiratin maan ow muntashiratana saxiix maxaa cilo sidaas way qaacidadu ana alxikmata idaa khafiyat aw intasharad aw intasharad wey hayridu meesha kuma aw intasharad culliqa alxurmu xurunka waxaa lagu xihaa bimadinatihaa saasaa lagu xihaa fa yuxaramu marka waa la xaaraamtinimaynaa uu yidhi fa yuxaramu oo raadi waa shadne fa yuxaramu waa la xaaraamtinimaynaa haadalbaabu baabkan dumarka siyaartu waa ka xaaraan alaleeyahay uu yidhi qowlkaasuu doorta isagu maxaa loo xarimaa sadan awdid iyo xidhid lidariicati wadada fitnada la xira wadada fitnada la xira kamaa xurima sida loo xaaraamtinimeeyey annadaru fiiro ila ziinati albaatina ziinada gudaha la fiiriyo ziinada qarsoon limaa shay dartiisa loo xarimay fii daalika fiiradaas ku sugan oo min alfitnati fitna fitnada ku sugan wa kamaa xurima sida loo xaaraamtilmeeyey alkhalwatu la kali noqosho biljnabiyati gabar ajnebi ninka ka ah uu la kali noqdo gabar iyo wiil ajnebi kala ah inay isla joogaan meel aan dad kale u jeedin maalan gabadhan xaafiisay ku jirtaa ka shaqaydaa adiguna waa soo gartay albaabkiina waa la laabay xaaraan haddaad maqasho waa kaas ah, shayga xaaraamta aniga maya xumaan ma niyeysan aniga eh, waxa waya warqadan meesha ka dhamaysay yaa ku yidhi niyeyse xaaraan mee niyo u baahan xaaraan qofku sameeyo waa dambaaba ka waran qofkii qamre iska cabay anigu xaaraan uga niyeysa ah. ma xaaraana niyo rabta inama alacmaalu biniyaa daacay ka hadle xaaraan ka hadle min gabar qol ku jirta ah, aad u soo gashay adiga ninaata waa dhaktarad xanuunay kaa daweyni labadiini keliya iskula jira xaaraan daad maqasho waa taas khalwadu de ka war iska daa mid aad sheeko iyo ka leedahay shukaansiyood luuq iskula jirtaan kaas warkeedu dade dad bala uqastay aadba tihin dad balaayo uqastay waaba tihin wax sharcigu diiday haddaad aragtana kayr male wax ilaahay diiday waa xaaraan wax ilaahay iyo rasuul diideen waa shar soo ma jeedid waa shar wiil iyo gabar hol iskula jiro ajnabi kala ah xaaraanay ku dhaceen waa kuwii ilaahay xarimay wixii alla xarimay ku dhaceen wuu yidhi shiiku wa kamaa xurima sida loo xaaraantinimeeyey alkhalwatu la kali noqoshada biljnabiyati gabadha ajnabiga ka a ah ninku uu la kalin noqdo iyo wa kayru daalika intaas qayrkeed sida loo xarimay oo mina nadari fiirada ragga ajnabiga iyo dumarka ajnabiga ay isfiiriyaan sida fusuusha ardada wax iskula barayn maantana waa isfiirina walaysa fii daalika uu yidhi shiiku walaysa fii daalika daalika halkaa lagu ishaara ku baray ee ziyaaratihaa lilqubuuri uu walaysa kuma sugna fii daalika ey ziyaaratihaa gabadha siyaarashadeeda iyo booqashadeeda lilqubuuri qubuuraha ay siyaarato min almaslaxati xagga maslaxada maa shay kuma sugnayo caaridu ka hor imaan kara haadihilmafsadata mafsadada fasaadkaasaa meeshaan ku jira maslaxo la garab dhigi karaana kuma jirto siyaabta ah, kuma jirto wuxuu yidhi shiiku faynahu shaaniye laysa kuma sugna fii daalika siyaarada ilaa ducaauhaa gabadha u ducaynteeda maahane lilmeyti meydka ay u ducaydo gabadha siyaarada ay qubuuraha siyaarayda waxaa ku jira oo kali ah inay maydka u ducaydo wadaalika ducadiina mumkinun waa suurtagal fii beytiha gurigeeda xalay ku suganta ayadoo gurigeeda ku sugan maydka u ducaydo intaa waa dhammaaday warkii shaykhulislaam laakiin mas'alada ah siyaarada kuma jirto maslaxad aan ahayn in maydka loo duceeyo waa ka soo hadal maslaxad kale waa ku jirtaa maxaa ka mid ah in aakiro lagu xasuusto oo nabiga yidhi salى اlahu عalيه wasalam fainahaa turiqu اlqalba watudmicu اlcayna watudakiru اlaakhira walaa taquluu hujra laakiin qubuuraha markaad siyaaraydaan hadal fuxshiyaa ku hadlinina sida inaad qabrigii nadar ka xidhataan hadda kuwaas wax culummaha oo isku khilaafsan lama arko Ah, culumada muslimiinta culmo markaan leeyahay culumadii waa weynu kutubta qortay oo ahlucilmiga ayaan ka hadla dad iska magac culmo caamo ah kama hadla culummadii muslimiinta midkan oo qabriga siyaarta loo aadayo in asaga dan laga soo helo oo nadarka laga gelayo oo markii sida loo cunayo loo cabaayo lagu kala tegayo laleeyahayehe yaa dan leh anaa dan leo xerad yaa igu yaraatay haye nader bisha bisheeda haddii xeradu waasacnood xeradu macnaa arigu hadduu bato ama xooluhu looda da geela ah, ariga ah, bisha bisheeda siyaarta neef weynankeenaa ay anigana caruur taxgooda laga haystaa taas waxa weeyaan hadee waa meel loo soo baryo tegey waa xaqi ilaahay iska lahaa taas waa munkar weyn taas inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun musiibo weyn meelay ka dhacday wey taxriimu niyaaxa mas'alada kaleo lixaad waxay tahay baroordiiqda in la xaaraamtinimeeyey baroordiiqdu waa dhaqan gaalo gaalada dhegaysta idaacadaha kulli marka qof madaxa ka dhinto waa loo baroordiiqa lamana qariyo waa loo baroordiiqaa la leeyahay mar waxaa la leeyahay dhowr daqiiqaha loo aamuso mar waxaa la leeyahay calanka hoosa loo dhigo ah, calanka dhan hoosa loo dhigo hadduu weliba madax ahaa calanka hoose loo dhigo waa baroordi khatar ah dad maqasho calanka hoose loo dhigo ama hala aamuso fiiri hala khushuuc aa laleeya waa baroor diiq gaaladu iska leeda baroor diiqa loo samayna halaleeya marka dhaqankaas baroor diiqda waa dhaqan gaalaad nabiguna wuxuu yidhi sala allahu alay ummadayda dad kamid oon gaalo ahayn a dhaqankaas samayn doono waa arrin khatar ah marka ha la halaska ilaali wuxuu noo sheegaa barordiiqdii wax ka miduu nooga sheekayna wuxuu yidhi wahiyo barordiiqdu rafcu sawti waa codka kor loogu qaado binadbi ammaan saasuu ah dugsiga hoose halkaas u ka dhigtay dugsiga dhex halkaas dugsiga halkaas uga bax halkaas jaamacadda ka dhigtay masterka halkaas ku diyaari dictoorada halkaas ku diyaari jaga heble jaga heble soo qof waxaa la ogeysiinaa geeridiisa dadkiisii dabad iyo daaqil meelay joogaan waa taasaa faataasaa baroordi haddaad maqasho iska maantona ana iqiin anaa halkaas kula kulmi jiray nin wuxua dabeecad macaan halkaasaan kula kulmayo waa isniqiinani adaa saaxiibahay bal adugu ka waran eh, hay waa isniqiinin dabeecad macaan oo weji furfuran oo ahay bashaashu ahaa jiray baroordiiqdu waa taas baroordiiq haddaad maqasho waa taas hmm, dhaqangaal haddaad maqasho waa kaas wa hiya barordiiqdii rafcu sawti waa codkoo kor loogu qaado binadbi ammaan wa shaqu thawbi waa dharkoo la jeexjeexo hoogayo baa inta la yidhaha dharka la jeexo wa shaqu thawbi maradoo la jeexo wa latmu lkhadi dhamankoo la dharbaaxo dhamanada la yska garaaco wa nadfu shacri tinta la rifo timaha la rifo wa taswiidulweji wejiga la madoobeeyo wa khamshu wejiga la xagxagto wejiga la cidiyaysto oo wejiga la madoobeeyo maxaa saas loo yeelaya jazacan argagax daraaddiis calalmeyiti meydka lala argagaxsan yahay iyo waducaau in loo yeero bilweyli hoog ah waa hoogay hoogayo ba-ay nolol iima taallo iyo waducaau in loo yeero bilweyli hoog iyo waqayru daalika intaas kaliya maaha iyo waqayru daalika intaas kayrkeed oo mimaa shay ah yadullu tusaa cala aljazaci argagax min qadaa'ilaahi ilaahay xukunkiisa laga argagaxsan yahay iyo wa qadari ilaahay wax uu qadaray aan raali lagu ahayn fiiriy waa arrin qatar iyo wa cadami sabri inaan lagu sabarsanayn xukunka alle wadaalika arrinkaasuna xaraamun waa xaaraam wa kabiiratun waana dembi weyn oo kabiire ah maxaa u dliil ah limaa xadiidkiyaa u daliila fi صaxiixayn bukhaariiyo muslim ku sugan ana rasuulalahi rasuulka ilaahi salى اlahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi laysa minaa naga mid ma ahan man la damal khuduuda dhamanada qofka garaaca ummadayda ka mid maaha ka war haddii nabigu ka beri noqday waa qof nabigu beri ka noqday naga mid ma ahan qofka dhafoorada garaaca oo washaqa aljuyuuba jeeqyaalka jeexa jeeq waxaa la yidhaah meeshaas khamiiska madaxiisu ka soo baxo ama dirca ama saakada ama toobka qofka madaxiisu meeshuu ka soo baxo marada saasay marka inta u qabtaana jararac ay sii jireen marka loo sheego masiibada oo ila hoogayo baay hoogay baa leeyi jeebku ninkaa lacagta lagu dhigta maaha asaal hadda jeeb waa la iska yidhaha lakin waa magac dambe waa dambaa loo baxay magaca asalka ah jeeb waa meeshaas uu ka soo baxo madax washaqal juyuuba jeebyaalka jeexa wadacaa qofka u yeerta bidacwaljaahiliya gaalada yeerashadoodii hoogayo ba-aydii waa wa fiihimaa bukhaariy muslim waxaa ku sugan oo kale aydan noqoshay annahu nabigu sala allahu calayhi wasalam beri-a ah inuu beri ka noqday min asaaliqati haweenayda qaylida haweenta marka qof ka dhinto qaylida oo dhawaaq waxa weeyaan ka soo baxo qaylo booyin ah ilinta lama diidayo nabigaa dhihi jiray sal اlahu alيه wasalam alqalbu yaxzan wاlcaynu tadmac walaa naquulu ilaa bimaa yurdii rabbana qalbigu waa murgaa indhaha ilin waa ka imaanee laakiin carabka ka dhihi mayno wax ilaahay raalli ka yahay waxaan ahayn wax ilaahay raalli gareeya waxaan ahayn ka sheegi mayno nabiga inta isagoo illimaynaya ilinu ka socotaa la arko adiga maa illimayna markaasaa nabigu yidhi ilaahay wuxuu wax u cadaabaa ama wax ugu naxariistaa waa carabka ah, marka lagu leeyahay maydka yaan loo argagixin waa carabka wax la diidaya yaan loo booyi ee tan waa naxariis qalbiga ilaahay ku abuuray oo qofka dhintay aad ka naxayd ah, marka qalbiga waa murgaa indhuhu waa inlimaynayaan taas waaba naxariisba nabi maxamedaa lagu arki jiray sala allahu alay slm bal qalbi adaygu maba fiicnaba tanaa fiicanba maxaa nabi maxamed wixii lagu arkaa wax ka fiicanu jireen marka waxay tusaydaa qof ahluraxmaa inuu yahay qofku laakiin waxaa xaaraanta waa carabkaas dhawaaq oo kasoo baxo oo qaylaa ama booyin ah ama argagax annahu nabiga sala allahu calayhi wasalama beri-a ah wuxuu beri ka noqday min asaaliqati haweenayda qaylida walxaaliqati midda tinta xirta gaalada waxay samayn jireen markay qof ka dhinto gabadh tinta iska xiiri washaaqati annahu nabigu sala allahu calayhi wasalam beri-un wuxuu beri ka yahay min asaariqati haweenayda qaylida waalxaaliqati midda tinta xiirta washaaqati midda dharka jeexjeexda dharkay jeexjeexi jireen asagaa noo fasira saddexdooda saaliqa xaaliqa shaaqa wuxuu yidhi wasaaliqatu hiya latii waa haweenta tarfacu kor u qaada sawtaa codkeeda cindaalmusiibati dhibaatada agteeda walxaaliqatuna allatii waa haweenta taxliqu xiirta shacraatinteeda cindaalmusiibati musiibada agteeda washaaqatu shaaqaduna allatii waa haweenta tashuqu jeexjeexda iyaabahaa dharkeeda cinda almusiibati musiibada agteeda wa fii صaxiixi muslim waxaa ku sugan annahu nabiga salى اllahu calayh wasalam lacana wuu lacnaday naxariista allaa ka fogeeyo lacnad allaa ku rido uu yidhi nabigu annaa-ixata haweenta baroor diiqda iyo walmustamicata midda dhegaysata fiiri munkar haddaad tira waa ag dad badan masaladaasay ku halaagsamaan haddii la yidhaha munkarka xaad u ag fadhida wuxuu leeyay inama alacmaalu biniyaad war inama alacmaalu biniyaad munkar kama hadlayne waxay ka hadleen cibaado cibaadooyinka niyo u baahan ee munkarku niyo uma baahna haddaad samaydo haben niyaysana waa lagu qore qofki inta sinaysa yihaa ka wara anugu caafimaadan ka rabaaye ilaahay waa yahay dembi kama rabo ma laga yeela subxaan allah ka waran qofkii inta qaadkiisii khamro iyo iska cuna xashiish yidhahda inama alacmaalu biniyaad anuu waxaan rabaa salaatuleyl caaw inaan ku tukado ma laga yeela ha galaas khamraa iska kabado war maya war dembigu niyo ma baahno hadaad muusiq dhegaysato haddaad hees dhegaysato hadaa dumar booyaya ama rag booyaya had ogaada ragga baroordiiqda dumarka uga badan maahane rag iyo dumar qofkii baroordiiqa waa isku mid Ah, lacnadaasa ku wada dhece haddaad dhegaysato marka dembigii waa laguu qore waa laguu qore marka lama dhegaysan karo oo waxaa jira la yidhi xataa soomaalida gobol ka mid ah oo waxaa jira la yidhi qof markuu laga dhinto dumaraaba sida gaaladii hore carabta aheed wey dumaraa la soo kiraynaaba waxaa la leeyahay cambuuladiina waa bisishahaye ee maydkii u baror diiqa marka intay usoo sheekaysan usoo sheeg uqoslaayeen u riwaayadeen ay markay qoyskii kusoo dhow yihiin ay booyin isla tuuraan mid walba booyin afkaa wey xataa adhaadna qosol inuu ka fakaro ha wuxuu a wax beriis lagu cunaaye wax daacada maaha markaasa bamaa waa waa waa e qayliyaay marka waxaas qayliyayoo booyaya iyo kuwa dhegaysanaya labaduba waa munkaray ku dhaceen lacana wuu lacnaday rasuulku sala allahu calayh wasalam annaaixata midda booyeydo diiqayda iyo walmustamicata ta dhegaysanayda ey allatii midda allatii midda taqsidu u qasadaa samaaca niyaaxa diiqda inay dhegaysato oo waa tucjibuhaa jecel ah, maahan mid qayligeeda haddaad adigu maqasho in alla adiga uu ku lacnadayo ama nabigu ku lacnadayo meeshaanay marid aduguna meesha iska marid waa maqasho taas maya ee qofka lacnada ku dhace waa midda booyaydo barordiiqayda iyo midda dhegaysayda oo jecel oo rabta oo meesha joogta ee haddee qofay dhegta uga dhacday maaha allatii taqsidu wa midda u qasada samaaca niyaaxa barordiiqda inay dhegaysato oo wa tucjibuhaa jecel wey fayajibu waxaa waajib ku ah calayki korkaaga waa gebagabaynayaa baabkan fayajibu waajib waxaa ku ah calayki korkaaga ayatuha aluktu walaasha almuslimatu muslimadda ahay walaasha muslimadda ahay waajib waxaa kugu ah tajanubu haadalcamali camalkan laga fogaashadiisa camalkan inaad ka fogaato aa waajib kugu ah tajanubu haadalcamali camalkan laga fogaanshadiisa camalkan almuxarami la xaaraamtinimeeyey cinda almusiibati dhibaatada agteeda dhibaata markay dhacdo camalkan waa inaad ka fogaato waajibay kugu taha wacalayki laazim waa ismu ficil ilzam weeye wacalayki laazim bisabri dulqaad waalixtisaabi iyo ajar gurubsi ajar xisaabsi ilaahay ka ajar xisaabso dhibaatada kugu dhacda inuu ajar kaa siiyo ilaahay ka dalbo ka niyeyso wacalayki laazim bisabri dulqaad walixtisaabi ajar xisaabsi xataa takuuna almusiibatu si musiibadu u noqoto fii xaqiki adiga xaqaaga takfiiran kafaara gud lisayi'aatiki dembiyaalkaagii wa siyaadatan dheeraad fii xasanaatiki xasanaadkaagii musiibadii haddaad sabarto ajar xisaabsato adiga waxay kuu noqonee dembi dhaaf iyo ajar dheeraad xataa ah, takuuna almusiibatu si musiibadii ay u noqoto fii xaqika adiga xaqaaga meesha dadka gale ay dembi keelayaan adiga si ay kuugu noqoto takfiiran kafaara gud lisayi'aatika dembiyaalkaagii wa ziyaadatan dheeraad fi xasanaatika xasanaadkaagii oo waxaa dhacdaa fiiri qof laba qof waxaa dhimana maala waalidkood qofna ajaru hela qofna dembiu hela ir mid waa argagaxa waa qayliyey dhibaatadii waa ku wada dhacdo horta soo laaba maa dhib argagixii iyo qayladiina dembiya loo qora naara u waajibo maala qofna inta istirjaacsadoo yidhaha inna lilaahi wa inna ilayh raajicuun a ajar loo qora marka ha noqonin qofka laba musiiba iskugu darsantay qofkii dhibanaha waa dhintay soona laaban ma dembi inuu kuugu darsamo ha ka shaqey ah, ee ajar inaad hesho iyo dembi dhaaf ka shaqeen qaala allahu tacaala ilaah wuxuu yidhi walanabluwannakum wallaahi waa inin imtixaananahu ilay arrintu waa imtixaan ha ku dhicin imtixaan walanabluwannakum wallaahi waa inin imtixaanaynaa oo inin imtixaanaynaa bishayin shay ayaan idinku imtixaanaynaa shaygoo min alkhawfi cabsida ka mid ah waljuuci gaajada ka mid ah wa naqsi nuqsaamin min alamwaali maalyaalka la nuqsaamiyo badiyaa la dege baqaarkiyaa gubanaa xoolihiyaa la dhacaa kulli waa imtixaan ilaahay baa kugu imtixaana waxa weeyaan mar cabsi cadowaa lagugu imtixaana bal inaad diinkaaga ku dheganaato iyo inaad ka tanaasusho mar gaajaa lagugu imtixaana inaad waktiga cunto iyo inaad sabarto mar waxaa lagugu imtixaana xoolahan inay baaba'aan ama badu laqdo ama ay gubtaan ama la dhaco ama ay cudur u yimaado waa lagugu imtixaana wal anfusi nafafyaalka inay nuqsaamaan dad aad jeceshahay inay dhintaan wey wal anfusi inay inay nuqsaamaan waa dadkaad jeceshahay inay dhintaan wa amaraati mirihii inay nuqsaamaan beertiiyaa gubane beertiiyaa ba-e beertiyaa aabad inta webi soo furtay baabeen webiyaa kusoo furana khalaas beertii waa kaa dhammaad ama waa kaa gubane ama cuduraa ku dhaca si unbaa beertaadi u halaagsamay marka dadku labay noqonayaan qof argagaxaya mid sabra ilaah wuxuu yidhi waa bashir nabiga subanoo u bishaare asaabiriina dadka sabra dadkaasaa liibaanay marka musiiboo dhacdo dadka sabra dadkaas marka waa kana sida yeelaan fiiri marka dhibaata ku dhacdo aladiina dadkii u bishaaree oo ajar iyo ilaahay inuu ciwad siina ugu bishaare ajar iyo bedel khayrle ilahay inuu siina waxaad ugu bishaaraydaa aladiina dadka idaa asaabatu markay asiibto musiibatun dhibaato qaaluu yidhaahdaan inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun mar allah dhibaata markay ku dhacdo marka loo sheego kelmaddaasi afka ugu jirta hebel waa dhintay xoolii waa gubteen xoolii badaa laqday xoolii waa la laqay hebel waa la dilay musiibaad ka dhaxdaa la soo sheega waa inay carabka kuu saarantahay kelmadaasu innaa lilaah wa innaa ilayhi raajicuun innaa anagu lilaahi allah u anaga annaga dhanba allah male xoolaha allaalaha markuu na siinaya nagalama tashan waa na siin markuu qaadana nagala tashanna dadka allaaleh markuu na caruurku dhalanaya nagalama tashan markuu qaadayana nagala tashano ha innaa anagu lilaah allahaan u sugnaanay wa innaa anaguna dhammaanteen raajicuuna kuwa noqonayaan nahay ilayhi alle xaggiisa u noqona dhammaanteen inta dhimanaan alla hortegay mayadaa qofba hana dhammaan xaadiminta dhinta uga booya adaaba dhimaha haddaa waddada la wada maraaba eh mayadaa qof haraaba dhammaan waaba la socdaaye la kala hari ma ilaa wuxuu yidhi ulaa'ika dadkaas dadka sabra ee musiibadu markay ku dhacdo yidhaahda innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun dadkaas calayhim dushooda waxaa ahaadeen salawaatun ammaanyaal ammaanyaalkaasoo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday ammaanyaal ilaahay baa ammaana dadkaas bal fiiri dadkaas qiimahooda iyo wa raxmatu naxariis waa tana ilaaha u naxariisana fi dunya waalaakhira ajarna waa la siina bedelna waa la siina ilahay agtiisana waa ka ammaanan yihin ulaa'ika dadkaas calayhim korkooda waxaa ahaadeen salawaatun ammaanyaal ammaanyaalkoo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday iyo wa raxmatun naxariis wa ulaa'ika dadka sidaas yeelaa hum keligooda almuhtaduuna dadka hanuunay ah dadkaas way dadka hanuunay wuxuu yidhi nacam shiiku waxa bannaan iyo waxaan bannaanayn kala garo waxaan bannaanayn waa qayladii iyo ficilkii qaldanaa waxa bannaan ilinta ishaa biyaha ka socda iyo qalbiga murugadiisa wey wuxuu ku yidhi nacam haaho yejuusu meeshu waa ya yejuusu waxaa bannaan albukaau ilin alladii bukaha laysa macahu la jirkiisa niyaaxu qayladu aysan ahayn dhawaaq lama socdo waa ilin kaliya ishaa biyo ka socdaan albukaau booyin a bannaan alladii booyintaasoo laysa macaw la jirkiisa niyaaxatun qaylo aysan ahayn walaa afcaalun afcaalna aysan ahayn afcaashoo muxaramatun la xarimay sida dharjeexjeexidii oo kale iyo timarifidii walaa tasakhudun iscaraysiinna aysan ahayn min qadaa'illah ilaahay xukunkiisa iyo wa qadari qadarkiisa laysku caraysiiyo waa inaysan muuqan Ah. ilinta waa inaysan la jirin tasaqudun is iscaraysiin min qadaaila ilaahi xukunkiisa laga iska caraysiiyo iyo wa qadarihi lianna albukaa ilinta isha ka socota biyahaas iyo booyintaas fiihi waxaa ku sugan raxmatu naxariis lilmeyti qofku meydka u naxariisana iyo wariqatun jilayc lilqalbi qofkaas qalbigiisu jilicsan yahay qalbi jileecuna waa fiican yahy wa aydan noqoshee huwa ilintu mimaa kiiyuu ka mid yahay laa yustadaacu aan la awoodin radduhu in la celiyo ee qofku ilin ma celi karo waa wax isaga ka awood badan ah. wa ayda noqoshay huwa ilinta isha iyo murugada qalbiga mimaa kiiyuu ka mid yahay laa yustadaacu aan la awoodin radduhu la celintiisa fa kaana wuxuu ahaaday mubaaxan mid bannaan waqad yakuunu inuu yahaaba dhici karta mustaxaban mid sunnaa wallaahu lmustacaan ilaahay baa ah midka kaalmaha looga dalbo inuu xaqana waafajiyo wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina mxamed